alxamdu lilahi aladi aclى manaar اlislaam bsunة wrafaca bha can اlqulubi lakinah wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih aladina jacalahm اllah amanaة lلnasi wminah ama bعd fahada huwa اdars الثanي min alkitaab الkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya whuwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayid اlanaam waxaynu soo gaadhnay xadiidka koob iyo tobnaad markaynu xisaabinay saddexdii xadiid ee nusqooyinka qaar ay mid ka dhigayeen caaisha wa cabdillaahi bni camr wa abi hurayra waxaynu ka dhignay saddex xadiid baynu ka dhignay qaarna hal xadiid bay isugu celiyeen calى nidaam اlmuxadiثiin waana siday ku socoto nuskada aan ictimaadayo ee u taxqiijiyey nadar alfaryabi ninka la yidhaahdo oo nusqooyinka la taxqiijiya kuwa ugu fiicana marka hadday wax iskhilaafaan waa saxaysaan insha allahu tacaala dabcaadku iska badan yihiin jawdada iyo qualitigooduna waa kala fiican ardayguna waa inuu dabcadaha muxaqaqa ah waxa weeye uu daneeyo hadduu mid kale ilaahay calaf u siiyana inuu toostoosiye insha allahu tacaala can camr bni yaxya almaasiniyi can abiihi qaala wuxuu shahidtu waxaan xaadiray camra bna abi xasan saala isagoo weydiiyey cabdallaahi bna zayd waa ibni caasim almaasini can wuduu'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam buu weydiiyey fadacaa waa u yeedhay cabdullaahi bnu zayd bitawrin sixni buu u yeedhay oo min maain ay fiihi maaun biyo ay ka buuxaan fatawada'a lahum waa u weysaystay wuduu'a nabiyi sala allahu alayhi wasalama weysadii nebiga faakfaa waa ku shubay calaa yadayhi labadiisa qacmood min atawri sixniga xaggiisu kaga shubay fagasala waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood alaaan saddex uma adkhala waa geliyay yadahu qacantiisa fi tawri weelkii famadmada waa luqluqday wastanshaqa wastanfar sandaarsina waa sameeyey istinshaaq waa biyihii in la qaato istinhaarna waa in la soo celi alaaan saddex goor bialaai qarafaatin saddex sacad ama saddex qaadasho ayuu sidaa ku sameeyey uma adkhala yadahu gacantiisi buu geliyey <clears throat> biyihii faasala waa maydhay wajhahu wejigiisa alaaan saddex uma adhala waa geliyay yadahu gacantiisa fi tawri weelkii faghasalahuma waa maydhay labadii qacmood maratayni laba mar ila almirfaqayni ilaa suxullada laga gaadhay uma adhala waa geliyay yadahu gacantiisa fi tawri weelkii famasaxa waa masaxay ra'sahu madaxiis faaqbala waa qaabilay bihimaa labadiisa qacmood wa adbara waana ku daba jeedi faaqbala bihimaa xagga horuu ka bilaaba waadbara xagga dambana waa ka soo celiya maratan waaxida isagoo hal mar masaxaya uma gasala rijlay kadibna labadiisa lugood ayuu maydhay wa fii riwaayatin waxaa ku yimi badaa waa ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa xaggiisa hore ayuu ku bilaabay xataa dahaba ilaa uu la tegay bihimaa labadii qacmood ilaa qafaahu qadaadka u gaadhsiiyey uma raddahumaa waa soo celiye labadii qacmood xataa rajaca ilaa wuu soo laabtay ila almakaani meeshi alladii kaasoo badaa minhu uu ka bilaabay wa fii riwaayatin waxaa ku yimi ataanaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigii baa noo yimi fa akhrajnaa lahu waxaan uu soo saarnay maaan biyo fii tawrin sixni ku jira min sufrin naxaas ka samaysan sheikhu wuxuu ihi altawru waa shibhu basdiguna waa sixniga maryaha lagu wey markaa kaasoo ka yar oo shabahayo ka kooban ayaa looga jeedaa xadiiku waxaynu shalay soo marnay xadiiu xumraan ee cumaan ibnu cafaan uu ka warinayay waynu ku tilmaannay inuu ka mid yahay axaadiista lagu faahfaahiyey waysada nabiga calayhi salaau wasalaam xadiiu cabdlaahi ibni zayd ibni caasimna isaguna waa la mid oo masaa'il badan oo weysadaabuu tilmaamaya waxaa ka mida luqluqashada iyo sandaarsiga iyo qaabka loo samaynayo xukunkooda horeynu uga soo hadal in la isku khilaafsan yahay oo imaamu axmed uu leeyahay waa waajib ee imaamu shaafici iyo culimo waa sunni waa sunni waa masale khilaafiya shaaficiyada sunaayaashay ku daraan xadiidkan wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam alaaa harafaat saddex qaadasho ama saddex saacad inuu mid walba ku samaynayay alistinshaqa walistinhaar marka taa macnaheedu waa maxay uu jamcinaya nabigu calayhi salaau wasalaam oo biyaha markuu sacabka ku qaato isla biyahaasuu sandaarsigana ku samaynayey luqluqashadana ku samaynayay nabigu calayhi salaatu wasalaam jamci baa la in la jamciyo oo saddex jeer biyaha la qaato madmadada iyo istinshaaqada lagu wada sameeyo jamci baa la yidhaha xaaladda labaad waxaa la yidhaahdaa fasli baa la fasliguna waa in luqluqashadana biyo gaara loo qaado la kala sooco sandaasigana biyo gaara loo qaado marka mar waxaa dhacaysa inay in leh laga dhigo marka la fasliyo ee walibana halka ugu dambaysa la gaadhsiiyo oo saddex qaadasho oo luqluqasho iyo saddex qaadasho ah sandaarsi waa leh oo marka fasliga la isticmaalo welibana saddex saddex laga dhigo mid walbana gaar loo qaado sita waradaad marna waxaa laga dhigayaa jamcin laakiin labadaba inta la ysu geeya hal sacabna loo qaaday markaana maxay isla noqonaya hal mid siduu samaynaya sacabkiibuu buuxinaya dabeedna in yaroo ka mida buu ku luqluqanaya in darsina sandaarsinoo ka qaadanay uu ku celinay marka hal qaadasho ayuu saddexdii luqluqasho iyo saddexdii istintaarba ama istinshaaq kula imaday xadiidku laakiin ka uu tilmaamay waata nabigu uu samaynaya calayhi salaatu wasalaam oo ah in la jamciyo waxa weeye labadii wada socdana hal mar biyaha loo qaado oo mar la qaato madmado iyo istinshaaq la sameeyo mar labaad madmada iyo istinshaaq mar saddexaad madmada iyo istinshaaqii la sameeyo waana ta lafdiga xadiidku uu inoo tilmaamayo famadmada wastanshaqa wastanhara alaaan mid walba saddex jeer buu ku celceliyey laakiin bialaai kharafaat wixiiba saddex bay isugu noqonaya shaaficiyadeennu iyagu waxay qabaan in la kala fasliyo oo la kala sooco waxay daliishanayaan xadiidkii alxat bnu musarif can abihi can jadiha sunanta ku yimi ana nabiya sal allahu alayhi wasalam kaana yafsilu bayna almadmadati walistinshaad nabigu wuxuu kala soocayay luqluqashada iyo sandaarsiga waa kala soocayay yani midba marbuu biyo u qaadanay laakiin xadiidkaasi waa daciif marka faslintaas waxa ugu fiican bay yidhaahdeen inuu hal sacab intuu qaato saddex luqluqasho ku sameeyo sacab kalena qaato oo saddex sandaarsi uu ku sameeyo markaa biyihii mise jar baa la qaadanaya arfatayn wey laakiin mid walba alaaan baa lagula imanaya waana la kala soocaya kuu buuxsanayaa waa saddex luqluqasho hal sacad saca kuu buuxsanayaa saddex sandaarsibu kula imanaya shaaficiyadu sidaasay yidhaahdeen waa alasax taasay asax ka dhigeen waana fasli laakiin fasligii lixda hama oo fasli laba sacad laysugu celinayo oo saddex goora ah. waxay yidhaahdeen kaa asaxaa waxaa muqaabil ku ah kaa aynu sheegnay oo ah mid walba gaar inta laga dhiga biyo in loo qaado oo lix laga dhigo marka waxay yidhaahdeen lixdaasi waa adcaf waa andaf bay yidhahdeen waa adcaf xagga madhabka ma xoog badna laakiin xagga nadaafadda andaf wey in mid walba biyo fiican oo waafiya mid walba gaar loogu qaado nawowi isagu waxa uu yidhi sida xooga badani waa sida xadiidku sheegay oo waxa weeye la jamciyo saddexna loo qaado sida xadiid kale tilmaamay mumamidan mustanshiqan wafadan faslan wayaxyaa qaala jamcun afdalu waa madhabti markuu weysaysanayo mumamidan mustanshiqan wafadan waa shaaficiyadii faslan in la kala sooco wa qaala yaxya waa nawowi jamcun afdalu sida xadiisku sheegaya in la jamciyo oo sacabkiiba labadaba la israaciyo saddex jarna loo qaato masalada xadiidku waa ka hadla masalada labaad xadiidku wuxuu ina tusayaa inay bannaan tahay markaad weysaysanaysa xubnuhu inay kala duwanaadaan oo waxaa la tilmaamay wejigii saddex baa la maylo wayadayhi ila almirfaqayni maratayn qacmihii ilaa suxulladana labaa la maydha wa gasala rijlayhina cadad lama sheegi asalkuna waa inuu bilaatiraye hal maruu la maydhay marka halkii weyso xubnaha qaarna mid baa laga dhigay qaar labaa laga dhigay qaar saddex baa laga dhigay xadiidkan cabdullaahi ibnu zayd waxay culimmadu u daliishadaan xubnaha weysada in laba laba laga dhigo waxaa kaloo loo daliishadaa waayo riwaayadka qaar waxaa ku yimi kooban ana nabiya sala allahu alayhi wasalama tawada'a maratayni maratayn inuu laba laba xubnaha maydhay waa xadiidkan cabdullahi bnu zayd kaynu soo marayna cumaan ibnu cafaan wada saddex saddex bu waxaan madaxa ka ahay xadiidu ibnu cabaas oo bukhaari ku yimina tawada'a maratan mara saddexdaa xadis saasay u kala sheegaya walibana kale si gaara ah wuxuu u sheegayaa inaad xubinna haddaad saddex ka dhigto mid laba ka dhigto mid aad mid ka dhigto intuba inay sunno tahay bay tilmaamaysa waxaa intaa weheliya haddii saddex laga badiyo faman zaada calaa hada faqad asaaa watacaddaa wadalab xadiidu camr ibni shucayb can abiihi can jaddi qofka saddex ka badiya xumaan buu sameeyey xadgudub buu sameeyey dulmi buu sameeyey oo biyihiiba ku israafaya waa inaan saddex laga badin allaahumma hadduu qofku isleeyahay ka muwaswiskaa ah xitaa inuu ku noqdo ma haddii waswaas galo laakiin hadday u caddaato saddexdiiba inaanay meel gaadin uu ku celinay uu ku khasbay laakiin inaan saddex laga badin xaal laba xadiidkaa waxaa ku timi faman zaada calaa haada aw naqasa ama ka nuqsaamiya markaa ka nuqsaamiya waa shaadwi xadiista bukhaari iyo muslim waata aynu ku arkayno laba iyo midba inay jirto وعن cائشhaةa رضي الله تعالى عنها قالت kاn النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu ahaa يuعجibhu miduu فرx geliyo التayمن midigaysi fii تanaculihi kaba xidhashada uu ku midigaysanay iyo wa tarajulihi fidhashadiisa dhaashigiina waa la murta wa uhuurihi weysadiisa iyo maydhashadiisa oo labaduba waa uhuurkii waa ficlu uhuur hadday weyse tahay iyo hadday maydhasho tahay iyo wa fii shanihi xaalkiisa kullihi dhammaantii xadiidkani asal wuxuu min baabi takriim wixii wanaagsan ee sharfan ee karaamo ah in midigta loo isticmaalo waxaa ka mid a ah kaba in la xidho in la fidhanayo dhinaca midig baa lagu bilaabaya galfeedhi dhaashigii baa la mida haddii la weysaysanayo xubnihii labada ahaa ee aan israacayn midigtaa lagu bilaabayaa iyo waxyaabaha la midkaa ah waxaa soo gudagelaya kaba xidhashada sharabaadkii baa lamid labadooda marma wada gashan oo sidii kabihii oo kale midigtaad ku bilaabaysa qofkiibaa la mida surwaalkiibaa la mida haddaad xidhanayso lugta midig baad gelinaysa kadibna lugta bidix tanaculka isagu gudagelaya marka la fidhanayo waxaa la mida marka la xiiranayo rayisli waxaad odhanaysaa dhinaca midig ku bilow laakiin ma midigtiisa mise midigtaada ya hadduu xagga dambe kaa taagay markuu qadaadka istaagaa soomaa markaa waa isku toosanta laakiin markaad isku soo jeedaan adiga midigtaada isaga waxay u tahay bidix bay u tahay markaad iska soo hor jeedaan markaa ma midigtaadu ku bilaabaya mise midigtiisa adiga adaa lagaa hadlay fii tanaculihi wa tarajulihi marka waa waxaa la eegayaa adigaa lagu eegaya adiga midigtaadu ka bilaabay meesha shaqadu ka dhacaysa dee madaxiisa maaha waa madaxaaga midigaysigana waxaanu u doonaynaa madaxaagaa loo doonaya markaa xaggaagu ka bilaabay waa haddii la helala cidiba midig kama wada hadashee waay wuxuu kaloo xadiisku inoo tilmaamaya wixii laba xubnooda inay sunno tahay labadii lugood labadii qacmood midigtaa lagu bilaabay waa kuwa waxa weeye kala hadhay lugtii iyo qacmihii laakiin labadii dhagood oo kale mar baa la wada masaxaa siay sunnadu tahay lakala reebi maayo labadii dhagood oo kale waa laba dhagood midiga bidix bay ku yaallaan mar baa la wada masaxay mar baa la wada masaxay shaaficiyadu waxay yidhaahdaan wayamiini linaxwi aqaca bay yidhahda laakiin ninkii hadduu hal qacan leeyahay oo ku khasban yahay marba mid inuu maydho muxuu samaynaya isagoo midigtuu ku bilaabaya kadibna bidixda ayuu ku xejinaya wixii baabuladaa ku saabsan waa bidixda nahaana nabiyu sal allahu alayh wasalam an nastanjiya bilyamiin baa inoo imanaysa xadiis waxay tilmaamaysaa marka la istinjoonayo inaad midigta la isticmaalayo marka wasakh la iska nadiifinayo bidixdaa la isticmaalaya iyo wixii lamida waxaa kaloo lamida wax kastoo la yidhi midigta ha lagu bilaabo cagsigeeda waa in bidixda lagu bilaaba kabaha marka la xidhanayo maxaa la yidhi midigta ha loo horgeliy laakiin marka la xidhanayo teebaa la horbixinay bidixdaa la horbixinay surwaalka markaad gashanayso lugta midig geli bixiddana bidixda ka horsaar wahaakada marka sharabaadkii waxaa la horbixinayaa bidix iyadaa la horqaawinaya midigtaa la karaameynaya loo dambaysiinaya intaa xoogaa inay sii xidhnaato wahaakada waa midigtaa la karaameynaya can nucaymin ilmujmir can abi hurayrata radia allahu tacaala canh can nabiyi sal allahu alayh wasalama qaala wuxuu ina ummatii ummaday ummadduna waa ummat lijaaba waayo ummatu muxamed sal allahu alayh wasalam waa laba ummatu dacwa waa dadka dacwaddu ku socoto ee aan soo islaamin ee nebi maxamed dabadi jooga dacwadda nebi maxamed baa ku socoto waa ummatu muxamed bay soo hosgelaya nabigay ka gaaloobeen marka ummatu lijaabana waa ciddii rumaysay marka kuwan waa ummatulijaaba inna ummatii ummadayda ijiibtaya muminiinta ah yudcawna waa loo yeedhaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame qiyaamaha marka la yimaada loo yeedhay waxaa loogu yeedhayaa in lala xisaabtamo mowqifka inay yimaadaan in wax la weydiiyo axwaashii qiyaamaha uran iyagoo garaalan oo waxa weeye madaxyadoodu ay cad yihiin muxajaliina qacmahooda iyo lugahooduna ay ifayaan oo ay cad yihiin min aahaari alwuduu'i waysada raadkeedana ay la cad yihiin faman axadkii istataaca awooda ee minkum idinkaydii ka mida an yutiila inuu dheereeyo gurratahu guradiisa faliyafcal sidaa ha sameey algura waa caddaanta faraska foodiisa waxa weeye cadya marka dee qurux iyo kamaal bay ahay waxaana xadiiska looga jeedaa xubnihii waysada ifaya oo nuuraya oo dadkii ayay ka dhex muuqanayaan ummadihii kale ka dhex muuqanayaan wa fii lafdi limuslim xakmiy ra'aytu waxaan arkay abaa hurayra radia allahu tacaala canh yatawadau isagoo weysaysanay faasla waa maydhay wajhahu wa yadayhi buu maydhay xataa kaada ilaa uu ku dhowaaday yabluqu inuu gaadhayo almankibayn labadiisa garab ilaa uu ku dhowaaday inuu gaadho uma asla waa maydhay rijlayhi labadiisa lugood xataa rafaca ilaa kor uu ugu qaaday maydhitaanka ila saaqayni dhudhummada oo dhudhummadiibuu sare sii raacay ilaa uu jilibka ama ruugga uu ku dhowaaday ثم قال wuxuu uhi samictu rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam yaquul ina ummatii ummaddayd yudcawna waa loo yeedhayaa yowma alqiyaama guran iyadoo wejiyadu ay cad yihiin ama foodu caddahay muxajaliina qacmuhu iyo luguhu ay cad yihiin min asari lwuduu'i weysada raadkeeda faman istaaaca kii awooday minkum idinkaydin ka mid an yuiila inuu dheereeyo guratahu falyafcal sidaa ha samay wa fii lafdin samictu waan maqlay khaliilii baan maqlay kii aan jeclaa dadka ugu jeclaa sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo le tabluqu waa gaadhaysaa alxilyatu quruxdu ama wixii la ysku qurxinaya xilyatu lmu'min qofka mu'minka ah quruxdiisu ama wixii la ysku qurxinaya xayu yablugu lwuduu meesha weysadiisu gaadho ayaa dhalaalkiisa iyo quruxdiisa iyo dahabka loo xidhayaa u gaadhaya xadiidka saynu musطalaxa ku soo marnay waxaa ku jira idraaj ama mudraj oo ah ziyaadatun fii alfaadi اlxadiid ama alidkhaalu fi اlxadiidi maa laysa minhu xadiidkii in la dhex geliyo waxaan ka mid ahayn iyadoo aan la kala soocay bilaa fasli marka hadalkaa dambe waxaa iskale abu hurayra sababtu waa maxay awalan horta nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii sifeeyey waysadiisa ka ugu badani wuxuu yihi ila almirfaqayni xataa ashraca fi lcadu ilaa uu nebigu cadudka wax ka galay yacni bilowgiisa shuruuc waa bilowga oo la hubinayo suxulkii in la wada maydhay unbaa la hubinaya in suxulkii la wada maydhay hubitaankaasina wuxuu ku imanayaa suxulkii in yar in la dhaafo oo cududda la galo intaasaa ugu badan sifada nebiga markuu weysaysanayo wixii la sheegay laakiin inuu kilkilada gaadhsiiyey sida abi hurayra iyo rag lamida laga sheegay nebiga lagama haya calayhi salaatu wasalaam taasi waa masalo nebigu inuu dheeraynaya hurada iyo taxjiil inuu samaynayo nabiga lagama hayo calayhi salaatu wasalaam iyadoo welibana axaadiista weysadiisa ka hadlaysa ay aad u badan tahay masalada labaad waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam weysada ka soo wariyey dhowr iyo toban saxaabi si faahfaahsan mid keliya oo wax u dhow macnaha tilmaamay ama sheegay lama hayo marka saas ayaa culimmadu u yidhaahdeen hadalkaa waxaa ku ijtihaaday abu hurayra radia allahu tacaala canh xadiid waxaynu ka faa'iidaysanaynaa shiikhuna u keenay weysada fadligeeda iyo abaalmarinta weyn ee maalinta qiyaamo laga helay iyo in ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadaha kale ay kaga socanta weysada kagama socda oo dadkii horeba waa weysaysanayeen waana tukanayeen laakiin fadligan ka dhashay weysada maalinta qiyaame ummaddanay gaar ku tahay sidaa awgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ku calaamadsanaya calaamadaha weysada waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa ummadda nebi maxamed fadliga ay dheer tahay ummadihii hore waayo ummadihii hore waa weysaysanayeen laakiin nuurkaasi ka muuqan maayo xubnihii weysada maalinta qiyaame ummadda nebi maxamed bay gaar ku tahay fadaail badan iyo khasaais badan oo kalena waa leedahay xadiidka waxaa loo daliishanaya in lagu gaabsanayo mar haddii ziyaadada aynu tilmaanay nebiga inaanay ka sugnayn oo xadiidka la dhex geliyey inta la hubo ee faralka ah qofku inuu ku joojiyo aanu ku sii talax tegin xubnaha weysada laakiin waa jiraan culimo odhanaya ha la dheereeyo laakiin sidaa kalea loo badanyay baabu istiaaba wuxuu baab u yahay ishagaajinta istiaaba waa alabu aiiba ama alabu ayib wax wanaagsan in la dalbo alifta iyo siinta iyo ta'du istifcaal asaasan macani kalena waa u timaadaa waxaa loo isticmaalaa alab alistiaaba waa alabu aiiba wanaag in la dalbo wanaagga hadda la raadinayaana waa xubnihii xaajadu ka soo baxaysay raadkii ku hadhay markuu qofka dantiisa guto adada iyo dhibkaa inuu iska zuuliyo qubulkiisa iyo duburkiisa xaggiisa hore iyo xagga dambaba najaasada inuu iska nadiifiyo ayaa hadda looga jeeda baabu lkhalaa iyo baabu listiaaba iyo wixii la aadaabu takhali intaba waa la yidhahda can anas bni maliki radia allahu tacaala canh ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kaana waa ahaa idaa dakhala markuu galo alkhalaa'a suuliya qaala wuxuu odhanaya allaahumma ayaa allaahu ilaahayow miimtu waxay beddel ka tahay ya'dii oo la xadfay walaakharu allaahumma bitacwiid washadaya allaahumma fii qariidi sidaa awgeed albadl wlmubdl minhu alciwad wlmucawadu minhu laysma raaciyo sidaa awgeed iyo allaahumma lama yidhahdo waa shaad wey luqaha yaa allaahu ama ya-da xadaf oo minku bedel allaahumma dheh inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelay min alkhubusi shayaadiinta lab iyo wlkhabaa'ifi shayaadiinta dhadigaah baan ilaahay u kaa magan gelaya shiikhuna sidaasuu ku macneeyey alkhubuth bidammi alkhaai walba huwa jamcu khabiiin wey waalkhabaa'ihuna waa jamcu khabiiatin wey isticaada wuxuu nabigu ka magan galay min dukraani shayaaiini shayaaiinta lab iyo wa inaafihim kuwooda dhadig labadaba idaa dakala horaynu u soo markuu galaa mise markuu gelayo idaa aaraada an yadkul baa riwaayaadka qaar ku timi waayo suuliga dhexdiisa adkaar lagulama yimaado marka idaa dakala waa marka lasii gelay waa marka la gelay ayib marka bannaan loo baxana mise bannaanku kuma jira marka albaabka la gelaya suuliga bannaanka haddii xaajada lagu gudanay waa markuu qofku fadhiisanaya marada laabanayo ee meeshii uu xaajada ku gudan lahaa uu istaago hadduu laakiin meel u baydho dabeedna uu wax sii baarbaaday weli lama gaadhin markuu meel ku go'aansade istaago ee uu doonayo marada inuu fayto markaasuu la imanayaa ducada la imanaya ducaduna waa sunna wey marka hadday bannaan tahay iyo hadday dhismo tahay labadaba waa lala imanaya xadiidka waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa biniaadamku mar walba inuu alle subxaanahu watacaala u baahan yahay oo la doonayo inuu alle subxaanahu watacaala magan galo meel khatara hadduu galo waayo suuligu waa mawa shayaaiin waa meesha shayaaiintu isugu timaado ina hadihi alxushuushu muxtadara suuliyada waa la yimaadaa waa la joogaa shayaaiin baa timaada satru maa bayna acyun ljinni wacawraat bni aadam an yaquula axaduhum bism illaah shaydaanku inuu ku arko iyo jinka iyo wixii la mida iyo cawradaada waxaa u dhexeeya inaad bisi ka qabsato inaad bisi ka qabsato nabiguna calayhi salaau wasalaam sidaasuu samaynay suuligii mar haddii la yidhaho meel shayaan iyadoo welibana nabiga la ilaaliyey wallaahu yacsimuka min annaas jiniyaysiba waa laga ilaaliyey iyadoo la ilaaliyey ayuu haddana nabigu ku dadaalaya axwaasha kala duwan wixii ku haboon inuu la yimaado innagana waa laynoo jiday waxaa kaloo xadiidkaynu ka faa'iidaysanaynaa shareecadu sida ay u ballaaran tahay ee u dhammaystiran tahay aan waxna laga tegin suuliga xitaa wixii marka la gelaya la odhan lahaa baa laynoo sheegay marka laga soo baxayo sida xaajada loo gudanayo sida laysaga nadiifinay ninkii weydiiyey saxaabigii muxuu yidhi salmaan callamakum nabiyukum kula shay qaala ajal callamanaa xata alkhiraa'a waxa weeye nebigu wax walba waana baray ilaa sida xaajada xitaa loo gudanay sa diintu ay u faahfaahsan tahay wa can abi ayuub alansaariyi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam idaa ataytum haddii aad timaadaan alghaa'ida meeshii xaajada lagu gudanayy falaa tastaqbilu waa suliyi falaa tastaqbilu ha qaabilinina alqiblata qiblada biqaa'iin saxaraha ku qaabilina markaa gudanaysa iyo walaa bawlin kaaditoon walaa tastadbiruuha ha u daba jeedinina walaakin hase yeeshee shariquu baryaysta aw qaribuu ama galbeedaysta qaala abuu ayuub waxaa wuri faqadimnaa waxaanu nimi ashaama meesha shaam la yidhaahdo fawajadnaa waxaanu helnay maraaxiida suuliyaad qad buniyat loo dhisay naxwa alkacba dhinaca kacbada fananxarifu canha waanu ka leexanayn xagga qiblada wanastaqfiru llaha ilaahayna dembi dhaaf baanu ka weydiisanay yacnii noomay soo noomay suuro gelay inaanu ka wada wareegno wuxuu waa dhismi ee waanu dadaalaynay wixii kalena nastakfirullah ama nastakfirullah meelaha la dhisay ee qiblada loo dhisay ilaahay baanu dambidhaaf ka weydiisanay macanooda isagoo aanusun alqaa'id waxaa la yidhaahdaa buri shiikhu almawdic almuطma'inu min alard meesha hoosaysa ee dhulka ka mida kaanuu waxay ahaayeen yantaabuunahu kuwa ula qastiya lilxaajati xaajada fakannaw bihi can nafsi اlxadad xadadka iyo xaajada lafteedii iyo wixii soo baxaya meeshaa lala doonanayay ayay waxa weeye ku magacaabeen markii dambe karaahiyatan iyagoo diidaya lidikrihi inay ku sheegaan bikhaasi ismihi magaciisa gaarka ah. waa waxa majaaska loo yaqaano almujaawara majaaska calaaqadiisu mursalka tahay sii daysan tahay mushaabaha aanu ahayn ama isticaaro ahayn aad buu u badan yahay waxaa ka mida almujaawara kalay u tusaaleeyeen oo aaid aw jaa axadu minkum min alaaid waa dhulka gudan markaa qofku markuu xaajo gudanayo dee taag ma fuulo hoo god buu ku dhaadhaca si markuu fadhiisto uu qarsoomo laakiin taag hadduu fuulo de isagoo fadhiya la arkay dabeedna waxaa jaar noqday baa la yidhi xaajadii bini aadamka ka soo baxday iyo dhulkii godnaa dabeedna magacii waxa weeye dhulka godan baa xaajadii inta badan jaarka la ahayd ee halkaa lala doonanayay baa magacii la siiyey min baabi almajaaz calaaqadiisuna ay tahay mujaawara ay tahay darisnimada ka dhaxaysa wlmaraaxiiduna jamcu mirxaad weey wa huwa almuqtasal waa meesha lagu maydho wa huwa ayضa can mawdic اtakhali waa meesha waxaa weeye xaajada lagu guto ama suuligaah xadiidkan wuxuu inoo faa'iideynaya koow wuxuu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam marka xaajada la gudanayo in xagga qiblada loola jeesto ama loo daba jeediyo marka xaajada la gudanayo xaala albawli aw ilqaa'id nahyigaasina waxa weeye waa liltaxriim xaaraantinimay iyadoo qiblada la weynaysiinayo oo la ixtiraamayo wuxuu kaloo xadiidku faa'iidaynaya inaan la kala qaadayn waxa weeye axwaasha kala duwan oo hadday dhismo tahay iyo haddaanay ahayn xadiidkani ma kala qaadin oo inoo imanaysa axaadiid kala qaadaysa inay mutlaqu tahay sidaana culimo badan baa ku tegay oo odhanaya waxa weeye ama dhisma ha noqoto ama bannaan ha noqoto ama ha loo daba jeedinayo ama ha loo jeesanayo xaal laba waxa weeye lama ogola waa madhab culima ay qabaan xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa xurmada kacbada la siiyey iyo weynaysiinta alle subxaanahu wa tacaala u weynaysiiyey oo uu yahay baydkii dunida korkiisa ku yaalay ee alla subxaanahu wa ugu jeclay si gaarana ilaahay isugu nisbeeyey waahir baytiya liaa'ifiin gurigay oo iyadoo masaajidda oo dhan ay tahay buyuutullah buu haddana gaar ka siiyey oo ka sii soocay can cabdilaahi bni cumar bni lkhaaabi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu waxaa kaloo halkaa tilmaamayna laga yaabaa in la isweydiiyo shariiqu aw qaribu madiinaa la joogo marka madiina la joogo qibladu waxay xigtaa koonfur koonfur bay qibladu xigtaa markaa koonfur in loola jeesto madiina waa istiqbaalulqibla waqooyi in loola jeestaana waa istidbaarulqibla qibladii baa loo daba jeeda markaa waqooyi iyo koonfur hadday soo xidhmaan maxaa hadhay bariya galbeed baa soo xadho bariyo galbeed la soco geli ka hore markaad ula jeesato bari dee cadceedu baad ula jeesatay geli ka dambe markaad galbeed ula jeesatana maxaad ula jeesatay dee cadceeddii baad ula jeesatay dayxina waa la mid marka halkaa waxaa ku baxay walaa yastaqbilu shamsa wala alqamara walaa yastadbiruhumaa waayo dee waa inaguna la mid bayn gabladu da hadda agga waqooyibay inaga xigtay walow galbeed u yar leexsan tahay laakiin waa waqooyiga unba dee u badanta marka waqooyi iyo koonfur baa inagana hadda inaga xidhay waxaa inoo bannaan maxay bariya galbeed ayaa inoo furay marka shariqu aw aribu naskaa sheegi naskaa sheegi marka waa daciif qowlkaasi afarta jihaaba dee haddii la yska soo xiro sheekadii ninkii yidhi duul culima waa markii afarta jabaan laga xidhay ee samada u kaaji waa meesha ka dhacaysa an cabdilaahi bni cumar an cabdilaahi bni cumar bni khaaab radia allahu tacaala can qaala wuxuu ihi raqiitu waxaan koray yowman maalin calaa beyti xafsata guriga xafsa waa walaashi binti cumar bni khaaab fara'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam baan arkay yaqdi isagoo gudanaya xaajatahu dantiisa mustaqbila shaam xaal uu yahay mid qaabilaya shaam mustadbira alkacba kacbadana u daba jeedinay wuxuu fuulay guriga xafsa fadul umuu fuulin riwaayaadka qaar waxaa ku yimi libacdi xaajati makabtii baa kaga laalantay mise wax kale adigu guriga oogadiisu dan fuul markuu dantaa u fuulay buu arkay nabiga calayhi salaau wasalaam markaa dee madaxiisa iyo intiisa sar u arkay meeshu waa dhisantahay markaa wuxuu jeclaystay inuu axkaamtii uu meeshaa ku arkay inuu cilmigaa dadka u faa'iiday dee masalo weyn baana ku dhisantay oo culimmadu ay ka faa'iidaysteen mustadbir alkacba lafdiga tirmidi baa iska leh bukhaari iyo muslim waa mustadbira alqibla kacbada sunantu ku yimi laakiin bukhaariiyo muslim kuma sugnaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya kii hore hadduu tilmaamay waxa weeye qiblada inaan loola jeesanayn loo daba jeedinay xadiidkaa lama kala qaadin haddii dhisme lagu jiro iyo haddii bannaan la joogo lama kala qaadin xadiidkanna wuxuu tilmaamay haddii dhisma lagu jiro nabigu inuu sameeyey calayhi salaau wasalaam inuu u daba jeediyey kacbadii inuu u daba jeediyey culimmada qaar waxay idhaahdeen haddii hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ficilkiisu iskhilaafo waa masalo weyn oo usuuliya kii hore hadal buu ahaa soomaa innagaa laynala hadli kanna waa ficilu isagu sameeyey waxay idhaahdeen hadalkuna inagu inoo yaallaa ficilkuna isagu gaaruy innaga waxayna khuseeya hadalkuu inoo jeediy markaa kani nabigu gaarku yahay baddiisa gelime inoomana jideen inoomana sheegin si aan loogu talagelinna saxaabigaasi waa u arkay ilxaaju gudanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa innaga qowlkaa inoo yaalla waa kuwii aan lahaa kala qaadi maayaan waxay leeyihin innaga hadalkaa inoo yaalla halkaasay mara ixtiyaadkuna waa saasay yidhahdeen culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa laba daliil midna waa hadalkii nebiga midna waa ficilkiisi labaduba waa daliil waa in la iswaafajiya see la iswaafajinaya qole waxay yidhaahdeen waxaynu qaadanaynaa inta ugu yar baynu qaadanayna oo waa maxay hadday dhismo tahay dabajeedinna tahay waa la ogoliye waa inta xadiiskana sheegay mustadbir alkacba dhismana way ahay labadaa haddii la helo waa la ogoliye wixii ka soo hadhay muxuu baaqi ku yahay laa tastaqbilu buu baaqi ku xadiidka waxay ku qaadeen waxay ka soo reebeen intii ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam culimaa sidaa ku tegi sida shaaficiyadu qabaan iyo culimo badani waxay leeyihiin dhismo gudaheed sideedaba qiblo in loola jeesto iyo in loo daba jeediyo labadaba waa la diiday wax farqiina uma dhexay wax farqiina uma dhexay bal labada keebaa sii foolxun in loola jeestay in loo daba jeedi daba jeedintaa sii foolxun oo in loola jeestaana dee kaadidii baa loola jeestay in loo daba jeediyana dee kii ka cuslaa baa loola jeestay markaa daba jeedintaa ka culus laakiin waxaaba iska soo dhaaf waxay yidhaahdeen waxaa la doonayay kacbada in la ixtiraamaa la doonaya marka in loola jeestay in loo daba jeediyo waxa macnaha samaynaya haddii bannaan la joogo istiqbaal iyo istidbaar labada waa mamnuuc marka bannaan la joogo waayo kacbadii wax kaa xijaabaya ma jiro laakiin markaad dhismo ku jirto inaad u daba jeediso iyo inaad ula jeesato wax dhiban male sidaasay ku socdeen waana qowl xoog badan qowl xoog badan qowlkaa shaaficiyadu in dhismaha iyo banaan loo kala qaaday xadiidkana lagu qaadayo dhismaha xadiidka kalena lagu qaadayo bannaanka lagu qaadayo marka bannaanka la joogo saatirna aadan haysa saasaana raajix can anas bni maaliki radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu ahaa yadkhulu mid gala alkhalaa wuxuu gelayay suuliga oo hadda looga jeeda banaankii alkhalaa suuliga dhisanna waa la yidhahda asalkiisu laakiin alkhalaa wa almakaan alkhaali waa meesha bannaan laakiin hadda kaasaa looga jeeda waayo riwaayadka qaar baa sidaa lagu caddeeyey inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam banaanka u baxay fa axmil waan qaaday ana aniga iyo wa wagulaamun wiil naxwii anigoo kale ah bimacnaa daahan igu dhow dhow idaawatan waysaanu qaadayni min maain ay fiihi maa biyo ay ku jiraan iyo wa canazatan murjis waran yaroo gaaban fayastanji waa ku isinjoonaya nabigu bilmaai biyihi alcanaza waa alxarbatu sagiira waa waranka yaray gaaban wey ee ama murjiska iyo wixii la xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa in asalku uu yahay biyo in lagu istinjoodo haddii la helay oo markay dhagax iyo softi iyo wixii la mida ay noqoto biyaha ka mudan biyaha laga horraysiin waana tuu nabigu ku dadaalaya calayhi salaatu wasalaam waayo dee bannaanka hadduu u baxayo inuu bannaankaa dhagaxa ka eegto iyo inuu ciidan u yeedho u yidhaahdo biyo i dhaamiya oo ii soo qaada haddii dhaguxu fadli badan yahay dee iskuma hawleen nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu bannaanka u baxo isticmaalina xagga nadiifintana dee iyagaa ku fiican raadna ka tegi maayaan biyuhu baynamaa dhagxaanta iyo waxyaabaha kale wuxun ay ka hadhayaan oo marnaba sida biyaha aanay waxba u nadiifinayn haddii labadaba la ysku darana wa jamcuhumaa afdal xagga nadaafadda iyagaa sii fiican oo sii wanaagsan masalada waa ka faa'idaysanaya nabiguna intuu biyo helaya biyuhu isticmaalaya masalada labaad nabigu calayhi salaau wasalaam alkhalaa bannaanku u baxa kaana idaa dahaba almadhaba abcad hadduu nabigu suuliga u baxo banaanka ah u fogaanay dadku ka fogaanay iyaduna waa sunna weeye marka xadiidkuna waa tilmaamay mar hadduu u qalab qaadanayay canazadi iyo wayse loo dhaamiyo iyo isagoo banaanka u baxayay sunna in lays asturo la fogaado iyadana waa u daliil wey eh, xadiidku wuxuu kaloo tilmaamaya qofka muslimka inay u habboon tahay inuu wuxuu xaajadiisa ku gudan lahaa u diyaarsado oo waxa weeye mar walba uu isnadiifiyo khatarta ay leedahay najaasada in layska nadiifin waayaana waynoo iman doontaa insha allahu tacaala waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya wax dhiba inaanay ku jirin in dad la kaalmaysto wayse iisoo qaad iisoo dhaami biyo iishub wax mushkilaad ah, dhiba inaanay lahay can abi qataada alxaari bni ribci alansaari radia allahu tacaala can ana nabiya sal allahu alayh wasalama qaala wuxuu laa yumsikanna yaanu qaban oo qaban oo qaban axadukum midkiin dakarahu xubintiis biyamiinihi midigtiisa yaanu ku qaban walxaal huwa yabuul marka uu kaajayo walaa yatamasax yaanu iskaga masixin min alkhalaa'i waxa weeye wixii uu iska nadiifinayay istinjihi biyamiinihi qacantiisa walaa yatanafas yaanu ku neefsan filinaa'i weelka xadiidkan isaguna masaa'il muhimu tilmaamaya oo ku saabsan suuligalka ku saabsan kow in la diiday marka qofku uu kaajayo xubintiisa inuu qabto jumladan xaaliyadaahi waxay tilmaamaysaa riwaayadka qaar muslim waxaa ku yimi wa an laa yamasa dakarahu biyamiini midigtiisa marnaba yaanu xubintiisa ku qaban laakiin sida sawaabkaahi waxa uu yahay in lagu qayda riwaayadan waa xaaladda kaadida xaaladaha kale waa laga fiican yahay oo waxa weeye waa wax laga tanazuha wey laakiin diidba kuma jirto cumaan wakiil ahaa maa masastu dakarii biyamiini mundu aslamtu markaan islaamay laga bilaabo weligay midigtayda xubintayda kuma taaba kuma taaba umaan dhawaan min baabi tanasu xadiidkii alqi bna cali alrajulu yamasu dakarahu baa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu nabigu ku jawaabay inamaa huwa badcatu mink waa xubin kaamil mar hadday xubin kaa mida tahay dee midig iyo bidixba waa lagu taabanay marka xaaladda la diiday waa xaaladda maxay xaaladda kaadida wey xaaladaasaa la diiday nahyiguma xaaraanba mise waa karaahiyo jumhuurtu waxay leeyihiin waa karaahiyo waayo waa baabulaadaab amarku hadduu ku saabsan yahay baabka adabta iyo akhlaaqda iyo irshaadka waa sunni hadduu nahyigu baabkaa ku yimaadana waa karaahiya bay dhahda waa qaacida usuuliya culimmada qaarna sida daahiriyadoo kale waxay leeyihiin asalku waa xaaraantinimayn bay dhahdeen marka ixtiyaadku waxa uu yahay qofku inuu ka fogaado xadiidka ninkaa la sheegay gabadhiina waa la mid waayo wax farqiya uma dhexeeyo midigtaa la sharfaya iyaduna midig bay leedahay masalada labaad ee xadiidka laga faa'iidaysanaya waxay tahay in la diiday in lagu isjinjoodo qacanta midig iyada lafteeda jumhuurtu waxay leeyihiin waa karaahiyo waa baab ladab bacdu shaaficiya iyo bacdu lxanafiya daahiriyada waana sida ibnu cabdilbar iyo shawkaani ay xoojinayaan waxay leeyihiin waa xaaraan wey in la isticmaalo qacanta midig lagu istijoodo haddaan qofka baahi ku khasbin oo dee hal qacan hadduu leeyahay oo tusaale ahaan ay bidixdii go-an tahay oo midig keliya uu haysta uu ku khasbay inuu midigtiisa isticmaalo laakiin haddii kale waa xaaraan bay leeyihi xadiidka waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa altanafusu fi linaa in biyaha lagu neefsado waa in markuu qofku neefsanaya dibadda ku neefsadaa jermis buu weelkiiyo biyihii ku celinayaa xanuunnaa laga yaabaa inuu qaado oo biyihii gaadhsiiyo mar kale waxaa laga yaabaa qofkii biyihii inuu ku margado mar saddexaad qof wax boobayo oo degdegsan oo aan waxa weeye sufurkii u nasanayn isagoo cabbiya ku neefsanaya iyaduna wax munaasiba maaha waxyaabo badan baa keenaya in la diido weelka in lagu neefsado isaguna waa karaahiye wey can cabdillaahi bni cabbaas xadiidkan aynu ku gabagabaynayna radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu mara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu soo maray biqabrayni laba xabaalood faqaala wuxuu uhi nabigu inahumaa labadood markaa labada xabaal waxaa looga jeedaa labadii qof ee ku jiray baa laga hadlay ila xabaal lama yidhaahdo haddaan cidiba ku jira dad baa ku jira inahumaa labada xabaasha ku jira la yucadabaani waa la cadaabaya waana waxaynaga maqan ilaahay baa u sheegay wamaa yucadabaani lagu cadaabi maayo fii kabiirin wax weyn lagu cadaabi maayo yacni wax weyn oo ay iska ilaaliyaan lagu cadaabi maayo laakiin waxa lagu cadaabi waa wax weyn sida riwaayaadku tilmaamaya dib baynu ka sheegi ama axaduhumaa midkood fa kaana waa laa yastatiru midaan iska asturin oo iska dhowrin min albawli kaadida marka min bawlihi baa riwaayaadka qaar ku yimi kaadidiis min albawlna waa kaadi oo dhan waa caad min albawli kaadida iskama dhowray wa ama alaakharu ka kale fa kaana waa aha yamshi mid la socda dadka dhexdiisa binamiimati isku dir ayuu dadka la dhex socday fa akhada nabigu waa qaatay jariidatan laan radbatan qoyan oo geetimarad laga soo gooyey fa shaqaha waa u kala jeexay nisfayni laba faqaraza waa ka taagay fii kulli qabrin xabaal kastoo labadii xabaalood ka mida waaxidatan jeex buu ka taagay faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah lima facalta haada sidaa maxaad u samaysa qaala wuxuu ihi lacalahu waxaa laga yaabaa yukhafafu canhuma cadaabka in laga khafiifiyo maa lam yaybasaa labadaa caleemood inta aanay qallalin in cadaabka laga khafiifiyo xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa koow bini aadamka kaadidiisu nijaas inay tahay ama ha weynaado ama ha yaraado xataa ilmihii yaraa ee aan cuntada bilaabin kaadidiisu bilijmaac waa najis laakiin waa la khafiifiyey aygii baynu soo marnay najaasadiisu waa muqallad toddobaa la maydha ilmahaa yarna kaadidiisu waa najis waa la khafiifiyey biyaa lagu rushaynaya la maydhi maayo rushaa ku filan laakiin waa najaaso waxa weeye inta u dhaxaysana waa la maydhayaa maydhitaan caynta iyo raadka najaasada wixii suuragala zuulinaya oo saddexdii najaasaadka u qaybsamayeen innagu hadda waxaynu uga soconnaa kaadida bini aadamku waa najis wey waxaa la mida xayawaanaadka wixii hilibkiisa la cunayay oo khilaaf ku jira mooyaane xayawaanaadkii kalena xataa kuwii daahirka ahaa bisadiyo wixii la midka ahaa markay nool yihiin kaadidoodu waa najaas wey waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya albaw lafdiga caamkaabaa laga qaadanay xadiidku wuxuu kaloo inoo tilmaamaya cadaabulqabrigu inuu jiro adilada ku timina waa mutawaatir qur-aankana aayado badan baa lagu sheegay ilaa rumeeyaana waa waajib caqiidada ahlu sunnahay ka mid taha waxaa ka mid a ah xadiidku waxyaabuhu tilmaamayo dadka in la laysku diro iyo kaadida in la layska dhowri waaya labaduba dembi weyn inay tahay riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan bukhaari ku yimi wamaa yucadabaani fii kabiir balaa inahu kabiir wax weyn lagu cadaabi maayo oo bimacnaa inay iska ilaaliyaan wax weyn ma ah inay ka fogaadaan kuma cusla kuma weyna wa iska ilaalin kara wa inahu lakabiir laakiin xagga dambiga waa wax weyn waxaa kaloo qaacidadu tahay dembi kasta kullu maa tarataba calayhi waciidun khaas min lacnatin aw gadabin aw naarin iyo wixii la mida waa kabaa'ir dunuub marka la qeexay markaa mar haddii la yidhi waa la cadaabaya si gaara ah loo sheegay kabaa'ir dunuub wey imaam lbukhaarina sidaasuu baabaysanaya ana namiimata min alkabaa'ir xadiidkana waa keenaya isku darkuna waa la mid waa hadalka dadka in loo kala qaado calaa wajhi lifsaad iyadoo la ysku diray sixirka waa ka xun yahay bu yidhahde xadiidku wuxuu kaloo inoo faaiideynaya inay qofka waajib ku tahay inuu iska dhowro najaasaadka maryihiisa iyo meeshuu ku cibaadaysanayo jidhkiisa najaasa inuu ka ilaaliyo waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayay saxaabadu inay ku dadaalayeen axkaamta nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam cillada iyo sababta iyo xikmada inay weydiinayeen markuu caleemihii ka taagay maxay yidhaahdeen lima facalta haada nebi allow maxaad u samaysa nabiguna calayhi salaau wasalaam waa uga jawaabay waxaynu ku soo gabagabaynaynaa masaladaa xadiidku tilmaamay nabigu calayhi salaau wasalaam labadaa nin ee qabriga ku jiray bini aadam buu ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu basharka kaga duwan yahay in naxnu ilaa basharu milukum walaakin in allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadi waxigayna kaga duwan yahay marka qabri halkaa ku yaallo cidi ku jirto ogaan maysid ma la cadaabaya mise jannayn maysid waa la jannaynaya waa laga yaabaa inaynu u filanno labada mid qofka xaaladiisa waynu filayna laakiin waxaa weeye kaana waa la cadaabaya kana la cadaabi maayo meesha ma taal taas waa masalo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyibuu ku ogaana marka sidaa awgeed masaladani waxay gaar ku tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay gaar ku tahay nebiga laba dhinacba ogaalkii nebigu gaar ku yahay calayhi salaatu wasalaam mar labaad laantaa qoyan ee laga taagayaa inay wax anfacaysana waxibaa lagu ogaanay waxibaa lagu ogaanay marka labadaaba marka la eego nebigay gaar ku tahay calayhi salaatu wasalaam saxaabigii burayda la odhanayay ayaa laga sheegay qabri inuu sidaasoo kale uu ka taagay laakiin waxaa la waa ijtihaad isaga ku gaara abibakr iyo cumar iyo saxaabadii kale intaasay qubuur marayeen marna lagama hayo inay yidhaahdeen waar ka naclay ka taag may samaynayn walow kaana khayran la sabaquuna ilayh marka masaladaasina waa masalo gaara ah weeye oo aan looga qiyaas qaadanayn wallahu aclam sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm